alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wasaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii aladab lmufrad liabi cabdillaahi moxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah llahu tacaala raxmata waasica waana dersigeennii koob iyo soddonaad qaala lmusanifu raximah llahu tacaala baabu rafci اlaydi fi اdducaa wuxuu baabu yahay gacmaha in kor loo qaado ruuxu markuu ducaysanayo ee ilaahay subxaanaه wa tacaala uu baryayo ama alla uu tuugayo qaala lmusanifu raximah llahu tacaala xadaana ibrahim bnu lmundir shaykhu اlbukhaari hiqat qaala xadaana muxamed bnu fulayx daciif qaala ahbaranii abi wa fulayx ibnu sulaymaan waاkhtalafuu fiihi can abi nucmin wa huwa wahab abu nucmin almadani wa wahab ibnu kaysaan alqurashi qaala wuxuu yihi ra'aytu ibna cumara cabdilaahi ibnu cumar baan arkay iyo wabna zubayr cabdulaahi ibnu cumar iyo cabdilaahi ibnu zubayr baan arkay labadaa saxaabi yadcuwaani iyagoo ducaysanayo ilaahay baryaya yudiraani iyagoo wareejinaya biraaxatayni labadooda baabaco cala alwejhi dhanka wejiga qaabilinaya markay ducaysanayaan gacmaha dhanka cad iyo baabacooyinkooda iyagoo wareejinaya oo wejiga qaabilinaya ayaan arkay buuyi asartu waa daciifa waxaa ku jira maxamed ibnu fulayx baa ku jira laakiin dhaqanka saxaabadu ridwaanullaahi calayhim iyo taabiciinta waxay ahaayeen ilaahay markay baryayaan inay gacmaha ay kor qaadaan gacmaha in kor loo qaado la rafciyana axaadiis badan baa nebiga sala allahu caleyh wasalam ka sugnaata qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa musadad ibnu musarhad qaala xadaanaa abu cawaanah wadaxi bnu cabdillaahi alyashkuri can simaak ibnu xarbin can cikrima riwaayatu simaak can cikrima waa mudariba can caaisha radia allaahu canha zacama wuxuu sheegay annahu samicahu inuu ka maqlay minhaa caaisha inuu ka maqlay annahaa caaishata ra'at اnabiya sala allahu calayhi wasalama yadcuu raafican yadayhi caaisha waxay tidhi nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inay aragtay yadcuu isagoo ducaysanayo ilaahay baryaya raafican yadayhi labadiisa gacmoodna koru qaadaya yaquulu xaalu leeyahy inamaa ana bashar wuxuu inamaa ana basharun anugu bashar baanahay ee fala tucaaqibnii hayay ciqaabin ayumaa rajulin ninkii kastee min almu'miniina mu'miniinta ka mida yacnii ninkaas yacnii mu'miniinta ka midoo aadaytuhu aan dhibo aw shatamtuhu ama aan caayo falaa tucaaqibnii fiihi ilaahi hayay ciqaabin nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi inamaa ana basharun milakum anugu bashar idinkoo kalena yuuxaa ilaya laakiin basharnimada nebigu wuxuu la dheeryahay wuxuu ku soconayay hogaamin ilaahayo xagga ilaahay baa laga hogaaminayey oo waxyi ku soconayay nebigu salawaatu wasalaamu calayh wuxuu leeyahay marka haddiiba dabciga basharka inaan ruux u cadhoodo ay dhacdo ama ruux hadal aan munaasab ahayn aan ku idhaahdo falaa tucaaqibnii fiihi ilaahi ha ii ciqaabin oo warkaa ha ii qabanin dee nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo hadh iyo habeenba loo waxyoonayey oo ilaahay uu doortay subxaanahu wa tacaala bini aadamka inuu ku khaldamo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka baryayey inaan u qaban adigu imise qof ku gefirsaa maalinta imaamu muslim baa fii saxiixihii ku warinaya xadiiskan asalkiisa mid la mida kitaabuulbiri raqamka siddeetan iyo siddeed riwaayadan laakiin xaakim baa warinaya waa saxiixun liqayrihi saxiixada siddeetan iyo laba ilaa siddeetan qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa caliyu bnu cabdillaah wa caliy bnu lmadini imaamu ljarxi watacdiil qaala xadaanaa sufyaan athawri qaala xadaanaa abu zinaad cabdullaahi bnu dakwaan alqurashi can ilacraj cabdiraxmaan bni hurmus alacraj can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qadima dufayl bnu camar adowsi baa soo galay calaa rasuuli illaahi sala allau aleyh wasalam rasuulka ilaahay buu u soo galay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow inna dowsan reer dows qad casad ilaahay bay caasiday oo wa-abad way diiday towxiidkii iyo risaaladii xaq aha inay qaataan way diideen ee fadcu llaaha calayha ilaahay u baray subxaana wa tacaala habaar waxaa jira waxa la yidhaahdo dacaa calayhi iyo dacaa lahu wuu u duceeyey iyo wuu habaaray bay kala yihiin marka wuu u wuu habaar fadcu llaaha ilaahay bari calayha dushooda u bari in ilaahay halaagoo baabi'iyo fastaqbala rasuulu llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu qaabilay alqiblata qiblada ayuu qaabilay wa rafaca yadayhi labadiisa gacmoodna korbuu u qaaday markuu ilaahay baryayey ilaahay tuugay fadanna annaasu dadkii waxay u maleeyeen <coughs> annahu nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yadcuu calayhim inuu habaarayo ayay u maleeyeen nebigaiyoo qiblada u jeestay oo gacmaha kor u qaaday oo laga codsaday inuu reer dows habaaro fa qaala nebigu wuxuu yidhi allaahuma hdi dowsan reer dows ilaahu hanuuni oo waati bihim ilaahu la imaadoo keen ilaahu keenoo soo kaxee iimaanka adigaa bixiya qalbigooda adigaa iimaan gelin kara iyagoo muminiina ilaahu keen buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh <coughs> waxaa laga dareemayaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh naxariistiisa ilaahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin mar kale waxaa lagu yidhi nebiga gaalada habaar <coughs> markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi inii lam ubcas lacaanan wainamaa bucistu raxmatan inaan midu xabaaro ahay la iima soo dirina waxaa la ii soo diray naxariis baa la ii soo diray buu nebigu yihi sal allahu aleyh wasalam allaahuma hdi dowsan reer dows ilaahu hanuuniyo waati bihim ilaahu la imaw bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya laba kun toddoba boqol toddobaatan iyo sagaal imaamu muslimna fii fadaa'ili asaxaaba ayuu ku warinayaa boqol sagaashan iyo toddobo imaamu axmedna fii musnadihi buu ku warinaya mujaladka labaad boqol afartan iyo saddex ibnu xibbaanna fii saxiixihi mujaladka saddexaad laba boqol iyo lixdan xadiiska marka waxaa ku jira ruuxu markuu ducaysanayo inuu gacmaha kor u qaado siduu musanifka u baabeeyey shayga labaadee ku jiraa waxa weeye ruuxu markuu ducaysanayo inuu u jeesto qiblada uu u jeesto adoo qibladii aadaabtii ducaday khilaafsantaha waa inaad qiblada u jeesata qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa muxamed ibnu salaam albikindi qaala ahbaranaa ismaaciil ibnu jacfar can xumayd bni abi xumayd adawiil can anas bni malikin qaala wuxuu yihi quxida almadaru roobkii baa la guriyey dhibicdii samadaa la waayey caaman sanad baa dadkii abaarsaday faqaama bacdu lmuslimiina muslimiinta barhkood baa istaagay ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga xaggiisay u istaageen yowma aljumcati maalin jimca ah nin reer baadiyaha soo galay oo intuu masaajidkii soo galay fii saxiixayn ayuu wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay ow ummaddii way abaarsatay roob la-aan baa jira ilaahay o bari fa qaalu wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka quxida almadaru roobkii wuu gudhay wa ajdabat ilardu dhulkiina wuu abaarsaday wahalaka almaalu xoolihiina waa halaagsameen fa rafaca yadayhi nebigu labadiisa gacmood buu kor qaaday walxaal maa yuraa aan lagu arkayn fi samaa'i samada dhexdeeda min saxaabatin daruur cirkii oo bannaanoo samada wax daruurihi aanay ka muuqan buu nebigu ilaahay baryo gacmaha u horsado famadda yadayhi labadiisii gacmood buu kor taagay xataa ra'aytu ilaa aan arkay buu saxaabigu leeyahay bayaata ibdayhi nebigu markuu gacmaha kor u taagay kilkilooyinkiisa caddaantoodii ilaa aan ka arka yastasqi allaaha ilaahay subxaana wa tacaala xaaluu roob dalbayo ilaahay uu roob weydiisanayo famaa sallayna aljumcata jumcihii maanan tukan xataa ahama ilaa uu hamiyey ashaaba alghariiba yacnii ninka dhallinyaradee dhow yacnii alghariiba daari daartiisu ay dhowdahay alrujuucu ilaa ahlihi nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa mustajaabu dacwa markuu ilaahay gacmaha kor ugu qaadae yidhi ilaahu abaarta naga qaadba ilaahay dhibicdii samada samadii aan daruur lahayn baa markiiba daruur ilaahay isu keenay roobkii baa da-ay dhibicdii markay bilaabmatay dadku isku maaha yani markaa isku awood maaha isku tabar maaha ninka dhallinyarada ee masaajidka u dhowi markiiba wuxuu hamiyey alla ilaahay adigu gurigaagii ka gaadh laakiin ruku culustii waa iska fadhidaa ayb xataa ahama ilaa u hamiya ashaabu ninka dhallinyarada ee alqariiba daari daartiisu ay dhowdahay alrujuucu ilaa ahlihi ehelkiisa inuu ku laabto laakiin waa awoodi kari waaye fadaamat way daa'imtay roobkii iyo daruurtii da'yay jumcatan yacni asbuuc jumcaha waxaa loo jeedaa waa jumca ilaa jumca asbuuc baa roobkii soconayay falamaa kaanat iljumcatu jumcihii markuu ahaa allatii jimcahaasoo taliiha jimcaha ku xigtay markii la gaadhay faqaala wuxuu yidhi ya rasuulala rasuulki ilaahayo tahadamat ilbuyuutu guryihii waa dumeen bini aadamku dhanna uma adkaysto soo daqiiqad ka bacdi roob la'aan iyo abaar bay ka cabanayeen hadda waxay dacwo ka yihiin roob bay dacwo ka yihiin tahadamat ilbuyuutu guryihii waa dumeen waxtabasa rukbaanu safarkii iyo socotadiina waa xabismay oo magaaladii cid soo gelaysaa ma jirto fatabasama wuu dhool cadeeyey nebigu waa muusooday lisurcati malaalati bni aadam ibni aadamka daalkiisa sida uu u degdeg badan yahay ee xaaladna aan u xamilin malaala waa daalka barwaaqo yacnii marka kuma xasilo bini aadamka oo kibir iyo qooqbu ka qaada abaar kuma wanaagsano oo haddii dhib iyo imtixaan ilaahay subxaana wa tacaala uu soo mariyo fayaquulu rabbi ahaanan wuxuu odhanayaa ilaahay waa iduleeyey dhib baa igu dhacday waxa la iga jarayo ma garanayo sadaqada waa bixiyaa haddana inta waan imtixaamanahay buu ku leeyahy marka ina alinsaana khuliqa haluucan idaa masahu sharu jasuucan wa idaa masahu alkhayru manuucan ilaahay baa kaa yaqaan ilaahay abuurtay baa sheegay marka wa qaala biyadihi wuxuu idhi allaahuma xawaaliina ilaahu hareerahayaga ka yeel walaa calaynaa dushayda ilaahu ha ka yeelin fakashadat way faydantay daruurtii can ilmadiinati magaalada madiine ka faydantay meeshuu nebigu gacan uu ku fiiqaba daruurtii way kala tagtaa nasaa-i baa wariyey fii sunanihi kun shan boqol iyo sideed iyo labaatan asluhu fii saxiixayn yacni ibnu khusaymana fii saxiixihi kun toddoba boqol siddeetan iyo sagaal imaam axmed fii musnadihi mujalladka lixaad boqol iyo afar waana saxiixu lisnaad oo yani markaa irwaa lqaliilka mujaladka labaad boqol afartan iyo afar ilaa boqol afartan iyo shan waxaa laga qaadanayaa nebigu qaababka uu u roob dooni jiray inay ka mid tahay inuu isagoo mimbarka saaran ummadda uu u duceeyo oo ilaahay u baryo subxaana wa tacaala gacmahana uu koru qaadaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa asalt waa salt qaal wuxuu yidhi xadaanaa abu cawaana wadaxi bnu cabdilaahi alyashkuri can simaaki bni xarbin can cikrima can caaisha radia allaahu canha xadiiska hadda aynu soo marayno w uu soo celiyey annahu cikrima samicahu wuxuu ka maqlay minha caaisha annahaa ra'at inabiya sal allau aleh wasalam nebiga inay aragtay yadcuu isagoo ducaysanaya raafican yadayhi labadiisa gacmood koru qaadaya yaquulu xaalu leeyahy allaahuma inamaa ana bashar ilaahu anigu bashar falaa tucaaqibnii ha ii ciqaabin ayumaa rajulin ninkii kastee min almu'miniina mu'miniinta ka mid a ee aadaytuhu aan dhimo yacnii dhib markaa aan u geysto aw shatamtuhu ama aan caayo falaa tucaaqibnii fiihi ilaahu ha ii ciqaabin oo xadgudub baad ku samaysay ruuxa hay odhan qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa caarim waa muxamed qala xadaana xamaad ibnu sayd ibnu dirham qala xadaana xajaaj asawaaf can abi subayrin moxamed ibni muslim ibnu tadrus can jaabir bni cabdillaahi ana dufayl bni camar qaala wuxuu yidhi lilnabiyi sal alla aleh wasalam nebiga wuxuu ku yidhi saxaabigaasi hallaka ma kuu sugnaaday fii xisnin dhufays iyo wa manacatin difaac yacnii nebiga markii reer daa'if uu tegey ee intay dhagxiyeen caruurtii iyo waxmagaradkii ay ku direen ee dhiiggii madaxa ka daatay cidhbaha uu ka da-ay ayaa ninkani u yimi wuxuu yidhi ma rabtaa cid garab iyo gaashaan kuu noqoto dhufaysna meel istaraatiiji ahaan aad ku gaban karto qabiil awood lahoo ku difaacana marka ay degan yihiin ma rabtaa nebi maxamedow hallaka ma kuu sugnaaday fii xisnin xasiin bay riwaayo kale tiraa dhufays adag iyo wamanacatin iyo dadku difaaca xisni dowsin reer dows dhufayskoodii ma rabtaan qaale wuxuu yidhi fa abaa rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay waa diiday ninkaa inuu raaco xigmadda ilaahay baa waxay ku dareersatay qadarta ilaahay ilaahay uu jaangooye looxul maxfuudka ku jaangooye baa waxay ku dareersatay libta iyo ammaantaa in ansaar la siiyo in ansaar loo kaydiyo nebigu madiine aanu ka fogaan limaa shaygii dakhira allaahu ilaahay uu u keydiyey darteed lil ansaari ansaar uu u keydiyey fahaajara dufaylu dufayl baa soo hijrooday waa goorma bacdamaa haajara nebiyu sal alla aleh wasalam markuu nebigu soo hijrooday ayuu soo hijrooday wa haajara macahu la jirkiisa la soo hijrooday rajulu nin oo min qowmihi qoomkiisii ka soo raacay famarida marida arajulu ninkiibaa bukooday wuu jiraday fa dajira markaasuu argagaxay dajarku waxa weeye argagaxa inuu xamili kari waayo dhibti ow kelimatan ama kelimad buu yidhi shabiihatun bihaa shabahda ninkii waa argagaxay ama yani waa calacalay ama haddii ilaahay kuu royan qadartiiba u sabri waayey faxabaa waa gurguurtay ilaa qaranin yacnii gabooye qaranku waxa weeye waa leebabka kiishada lagu qaato leebabka baashan jucbada jucba iyo qaran waa isku macna faxabaa waa gurguurtay ninkii ilaa qaranin yani gabooye ayuu u gurguurtay fa akhada wuxuu qaatay mishqasan yacni leeb leebka af kale baa mishqas la luqada carabiga leeb leeb af leh ayuu qaatay markii sakaraadkii xanuunkii ka batay faqadaca waa gooyey wadijayhi labadiisa halbowluu ku gooyey buu intuu afka iska geliyay oo halbowlayaashiisa uu ku gooyey ama halkan dhuuntu iskaga wareemay ama lugta halbowlaheediibuu ku muday bay riwaayaadku leeyihiin marka meel halbowlaa buu ku muday kadibna dhiiggii baa baxay dhiigbax buu u dhintay marka fa waa dhintay ninkii saxaabadii baa marka warkii ku sheekaystay ninkii muhaajirka ahaa naftiisiibuu dilay wuu isdilay baa lagu sheekaystay yacnii dufayl ibnu markaa ibnu camr adawsi xoogaa waxaa dhibtay warkii lagu yaro sheekaysanayay maadaama ninkani isagu uu soo kaxeeyey islaamnimadiisa sabab u ahaa asaga uu la soo hijrooday ayib ruuxu badanaaba marka waxa hamigiisa ku jira ayuu habeenkii ku riyoodaa walidaalika riyada markaad fasirayso dadka riyada tacbiirkeeda yaqaan maaha kuwan hadda idaacadaha u fadhiistee habraha ku yidhaha maxaad eh, maxaa ku riyoota riyada tacbiirkeeda waa inaadan ku degdegin qofka waa inaad weydiisaa meel cagaaran baan baan arkay waxaanaan haddii ku riyooday haddii shalay xaggee joogtay uhuru baag baan joogay oo toonkaan jooga mee adeer waa meesha cagaarnayd wixii naftu aad naftaada ugu dambaysay un wahay ayib caanaan ku riyooday waa kan xaggee joogtay geel baan dhex joogay dee waa geeli uun wax cusub maaha ma saas waay marka marka warkii waxaa aad u hamigelisay ninkii la soo hijrooday baa isdilay saxaabada habeenkiiba marku ku riyooday fa maata waa dhintay ninkii fara'aahu dufaylu dufayl baa ninkii wuxuu ku arkay filmanaami hurdada dhexdeeda ku arkay qaala wuxuu idhi maa fucila bika maxaa lagugu sameeyey war bal xaalkaagii iga warran maxaad la kulantay qaala wuxuu idhi hufira liya waa la ii dambi dhaafay bihijratii hijradeedii baa la iigu dambi dhaafay ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga xaggiisa aan soo hijrooday qaale wuxuu idhi maa sha'nu yadayka labadaada gacmood xaalkoodu muxuu yahay xoogaa markuu ku riyooday labada gacmood buu qarinaya labada gacmood baa u laabnaa buu qarinaya marka intaada kale muuqaal iyo bilic wanaagsan baa iiga kaa muuqatee labada gacmood xaggee baa wax kaga dhaceen maxay tahay gacmahaad iga qarinaysa qaale wuxuu idhi faqiila waxaa la yidhi hagaajin mayno minka xaggaaga maa afsadta waxaad fasahadisoo min yadayka labadaada gacmood ka mid ah gacmihii adigu aad iska kharibtay iska fasahadisay ee aad gogoysay waxba kuu hagaajin mayn ajiib qaal wuxuu yihi faqasahaa dufaylu dufayl baa uga qisooday cala nabiyi sal alla aleh wasalam nebiga dushiisa uga warramay qisadii faqaala wuxuu yidhi allaahuma waliyadayhi ilaahu labadiisa gacmoodna faqfir u dhaaf inta kaleba haddaad ilaahu u dhaaftay naftii uu dilay allow subxaana wa tacaala dembigeedii iyo jariimadii uu galay haddaad ka dhaaftay labada gacmoodna ilaahu u hagaaji wa rafaca yadayhi labadiisa gacmood buu kor qaaday nebigu yacnii allaahuma waliyadayhi faqfir ilaahu labadiisa gacmoodna u dhaaf ayuu yidhi wa rafaca yadayhi xadiiska asalkiisu fii saxiixi muslim buu ku yaallaa kitaab yani markaas wa rafaca yadayhi kelmaddaas ayaa shiikhu yani sheekh nasir eh, raximah اllahu tacaala sheekh albani yani markaa uu qabsada laakiin oo wuxuu yidhaahdaa kelmaddaa waxaa la gooni noqday caarib moxamed ibn fadl asaduusi ayaa la gooni noqday buu yidhaahda bal waxay ka sugan tahay ismaaciil ibnu culaya ayay ka sugan tahay maca ziyaada wa rafaca yadayhi xadaana abu macmar cabdulaahi bnu camr bn xajaaj qaala xadaana cabdilwaris bnu saciid qaala xadaana cabdilcasiis bnu suhaybin can anas bni malikin qaala wuxuu yihi kaana rasuulu lahi sal la aleh waslam rasuulka ilahi wuxuu ahaa yatacawadu midkii ilaahay magan gala yaquul wuxuu odhanayay kii yidhaahdu ahaa allahuma innii acuudu bika min alkasal ilaahu waxaan kaa magangelayaa wahsi baan kaa magangelayaa kasalku waxaa weeye wahsigu midna waa mid dabiici ruuxu inuu gaboobo oo da ahaan wax uga wahsado ruuxu inuu waxaan naf ahaan yani markaa uga wahsado ama marad iyo jiro ku jirta kaas marka lama ceebayn laakiin ruuxu isagoo awoodi kara shay cibaado iyo daaco uu qaban karo inuu ka wahsado kaas weeye kala ceebeeyey waa ka ilahi leeyo waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaa laa yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min aljubni fulaynimaan kaa magangelaya waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alharami gabow baan kaa magangelaya gabowgu yani marka nebigu uu ka magangelayo riwaayado kalaa fasirayo waa min ardali lcumr waa cumriga kiisa ugu liita ruuxu inuu cantaatabo ama ruuxu inuu yani da uu gaadho oo cibaado iyo camal suuban da uu ku gaadho yacni khayru nnaasi man daala cumruhu waxasuna camaluhu wacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min albukli bakhaylnimaan kaa magangelayaa bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya iyo imaam muslimna kitaabu dikri buu ku warinaya raqamka kontonaad imaam axmed fii musnadih mujaladka saddexaad qaala imaamu raximah llahu tacaala xadaanaa khaliifa ibnu khayaad iqa xadaanaa kasiir ibnu hishaam abu salma qaala xadaanaa jacfar jacfar ibnu burqaan can yasiid ibni اlasam yani waa laba taabico oo iqa can abi hurayrata can rasuuli اllahi sal اlla alيh wasalam qaala wuxuu yihi qaala allahu casa wajal xadiis alqudsi weeye ilaahay baa wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ana cinda danni cabdii anigu addoonkayga malaha uu iga malaynayo ayaan ahaaday agtiisa waana aniguna macahu la jirkiisaan ahaaday idaa dacaanii markuu i baryayo maciyadaa waxay u qaybsantaa almaciyatu tanqasimu ilaa qismayn maciyo waxaa la yidhaha waa maciyatu nusrati wata'yiid yacnii inuu ilaahay hiil iyo garab uu la garab taagan yahay maciyana waa maciyo caam imaamu muslim baa kitaabu dikri ku warinaya mujaladka yani raqabka sagaashan iyo sagaal imaam axmedna fii musnadihi mujaladka labaad afar iyo afartan abu yacla fii musnadihi mujaladka lixaad yacni saddex iyo raqamka marka malaha aad ilaahay ka malaysato unbuu ilaahayna uu wax kugu siinaya baabu sayid اlistiqfaar wuxuu baabu yahay istikfaarta iyo dembi dhaaf dalabka sayidkoodii bini aadamku siday hormuud iyo sayid u leeyihiin baa adkaartuna waxay u leedahay sayid iyo qayb xul ah oo ugu horeeyay leeyihiin xadaanaa musdad ibnu musrad qaala xadaanaa yaziid ibnu zurayc qaala wuxuu yidhi xadaanaa xusein waa xusein ibnu dakwaan almucallimi qaala xadaanaa cabdullaahi ibnu burayda can bushayr ibnu kacbin can shadaad ibni awsin can اnabiy sal اllah alيh wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sayid listiqfaari istiqfaarta iyo dembi dhaaf dalabka sayidkoodu waxa weeye allaahuma anta rabbii inuu ruuxu yidhaahdo allaahuma anta rabbii ilaahu rabbigay baa tahay rubuubiyadii iyo khalqigii iyo abuurkii oo dhan waan kuu qiray laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane khalaqtanii waad i abuurtay wa ana cabduka aniguna addoonkaagii baan ahay wa ana aniguna calaa cahdika ballankaagii baan ku sugnahay iyo wawacdika yaboohaagii baan ku sugnahay ballanku waa ballankii hore ilaahi subxaana wa tacaala bini aadamka uu la galay dhabarka aabbahood iyagoo ku jira alastu birabbikum qaaluu bala sow rabbigiin ma ihi wacdigaagii baan ku sugnahay oo ah ballantii ahayd iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ma stadactu intaan awoodo abuu-u laka ay actarifu laka waxaan kuu qiranayaa binicmatika nicmadaada aada iigu nicmaysay baan kuu qiranaya wa abuu ay actarifu waxaan kuu qirayaa laka adiga yacnii bidembii dembigaygaan kuu qiranaya wixii gefe aan galay faqfir lii ii dembi dhaaf fa innahu laa yakfiru dunuuba dembiyaasha ma dhaafo ilaa anta adiga mooyaane acuudu bika waxaan kaa magan galay min shari maa shay sharkiya oo sanactu aan sameeyey wixii aan sameeyey ee gefa iyo foolxumo iga dhacday sharkoodaan kaa magan galay idaa qaala markuu yidhaahdo xiina yumsi markuu galabaysto oo famaata maata uu dhinto sidaa ku dhinto dakhala aljannata jannada ayuu gelaya oo amase kaana wuxuu ahaanayaa min ahli اljannati ahlu jannuhu ka mid noqonaya waidaa qaala hadduu yidhaahdo xiina yusbixu markuu waa beriisanayo oo fa maata uu dhinto min yowmihi maalinkiisa uu dhinto milahu sidaasoo kale yani dakhala aljanna buhaari baa fii saxiixii ku warinaya kitaabu dacwaat xadaanaa axmed ibnu cabdilaahi qaala xadaanaa ibnu numayr cabdullaahi ibnu numayr cabdulaahi ibnu numayr can malik ibni miqwal can ibni suuqa ibni suuqa yani waxa weeye malik ibnu miqwal waa nin siqa oo sabti yani fi lxadiisi ma'muun min khiyaari lmuslimiin ibnu suuqana waa moxamed ibnu suuqa alqanawi abu bakr alkuufi alcaabid waa siqat mardiyun saaxibu sunna can naaficin mowla bni cumar can ibni cumara qaal wuxuu yidhi in kunnaa waxaanu ahayn lanacudu kuwa u tiriya fi lmajlisi hal fadhi baanu nebiga waxaanu uga tirinayna linabiyi sal alla aleh wasalam nabiga rabbi kfir lii watub calaya inaka anta tawaabu raxiim miata mara boqol jeer baanu hal fadhi keliya nebiga waxaanu uga tirinaynay isagoo leh rabbi kfir lii watub calaya inaka anta tawaabu raxiim miata maraanu uga tirinaynay haddee nebiga ilaahay dembigiisii hore kiisii dambeba waa la dhaafay ayadoo ilaahay dembigiisii dhaafayba wuxuu leeyahay afalaa akuunu cabdan shakuura addoon shukriyo ilaahay hadiya miyaana noqonay abu daauud baa fii sunani ku warinaya kun an boqoliyo lix iyo toban ibn maaja fii sunan saddex kun boqol sideetan iyo afar saxiixda yani kun afar boqol konton iyo saddex raqamka qala imaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed bnu sabax albazaaz qala xadaana khalid bn cabdillaah can xuseyn bni cabdiraxmaan can hilaal bni yasaaf can saadaan yani saadaan almadani abu camr alkindi can caaisha radia allahu canha qaalad waxay tihi sallaa rasuulu lahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahi baa tukaday adduxaa salaadii barqinkii ayuu tukaday uma qaala wuxuu ihi allaahuma qfir lii watub calaya inaka anta atawaabu araxiim xataa qaalahaa miata mara ilaa boqol jeer uu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh majaalistan iyo fadhiyadan la fadhiyo nicmooyinka ilaahay uu inoogu deeqaye in badanoo innaga inaga mid yahay aanay dareemayn waxaa ka mid a carabkaaga shiidaalkaaga ma baahna isbeerkaaga ma baahna in la bedelo kaagama baahna maanta oo dhan baa waxaa laga yaabaa shan kun oo eray oo laqwiya inaad ku hadlayso intee jeer baad odhan kartaa allaahuma kfir lii watub calaya inaka anta tawaab raxiim qaala imaamu raximah llahu tacaala xadaana abu macmar cabdulahi bn camr ibn xajaaj abu macmar xadaana cabdilwaris ibn saciid qaala xadaana xusein ibnu dakwan almucalimi xadaana cabdulaahi ibnu burayda qaala xadaanii bushayr ibnu kacab alcadawi qaal wuxuu yidhi xadanii waxaa ii warramay shadaad ibnu aws can اnabiyi sal اllau alيه waslm waa xadiiska hadda aynu marayn qaal wuxuu yidhi sayid اlistiqfaari istiqfaarta sayidkeedu waa an yaquula ruuxu inuu yidhaha allaahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta allow macbuudkaygi iyo rabbigaygii baa tahay ilaa xaq lagu caabudaana ma jiro adiga mooyaane cid aan wax kuula qaybinayaa ma jirto khalaqtanii waadii abuurtay wa cabduka aniguna addoonkaagii wa ana aniguna calaa cahdika ballankaagii baan ku jiraa iyo wacdika yaboohaagii ma stadactu intaan awoodo wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min shari maa sanactu wixii aan sameeyey sharkiisaan kaa magangelaya abuu-u laka ee actarifu laka waxaan kuu qiranaya binicmatika nicmadaayaankuuqirabinicmatika nicmadaadaan kuu qiranaya aada iigu nicmaysa caafimaadku waa nicmo islaamnimada iyo iimaanka lagu hibeeyo waa nicmo laxaadkaaga iyo xubnahaaga inuu ilaahay uu ku dhammaystiro aanu kaa kala dhantaalin waa nicmo saaka inaad caafimaad kusoo kacday waa nicmo wixii aad saaka quudan lahayd ama maanta aad quudan lahayd inuu agtaada yaallo waa nicmo waxaasoo dhan ayib abuu-u laka ee actarifu laka waxaan kuu qiranayaa binicmatika nicmadaada wa abuu-u laka ee actarifu laka waxaan kuu qiranayaa bidembii dembigayga ee faqfir lii ii dembi dhaaf fainahu laa yakfiru dunuuba dembiyaasha ma dhaafo ilaa anta adiga mooyaan qaala nebigu wuxuu yihi man qaalahaa ruuxii yidhaahda min annahaari maalintii xaalay ka mid tahay muuqinan biha isagoo yaqiininaya kelmadaasi qalbigiisa ay ku weynto si dhaba u rumaysan oo famaata dhinta min yowmihi maalinkiisa qabla an yumsiya intaanu galabaysan ka hor fa huwa min ahli ljannati ahlu jannahu ka mid yahay waman qaalahaa ruuxii yidhaahda min alleyli habeenkii walxaal huwa isaguna muuqinun mid yaqiinanayo uu yahay biha kelmadaas oo maata dhinta qabla an yusbixa intaan waabirisan fa huwa isaguna min ahli اljannati ahlu jannuhu ka mid yahay xadiiska waynu soo marnay xadaanaa xafsun ibnu qiyaas qaala xadaanaa shucba can camr bni mura can abi burda abi burda ibn abi muusa alashcari samictu alaqar yacni waxaan ka maqlay rajulu min juhayna nin reer juhaynaha waxaan ka maqlay yuxadisu isagoo xadiiska ka tebinaya can cabdilaahi ibni cumar qaala wuxuu yihi samictu nabiya sal alla aleh wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo leh tuubuu ila allahi ilaahay subxaana wa tacaala u toobadkeenoo u laabta maxaa yeelay fa innii anigu atuubu ilayhi alla ayaan u toobadkeenaa oo u laabtaa kulla yowmin maalin kasta mi'ata maratin boqol jeer baan ilaahay u laabta si caama ayaa ilaahay u faray muminiintu inay ilaahay u toobad keenaan macnaheeduna maaha ruuxa markaa dembiga faraha kula jira ee gefka faraha kula jira keliya inuu toobad keeno bidaliili qowli اllahi tacaala watuubuu ila اllahi jamiica ayuha اlmu'minuuna lacalakum tuflixuun tuubuu ila اllahi towbata nasuuxa toobad dhaba ilahay toobad keena nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh fainii atuubu ilayh <clears throat> fainii atuubu ilayhi ilaahay baan u toobadkeenaa kula yowmin maalin kasta miata maratin boqol jeer <clears throat> nasaa-i baa fii sunani lkubraa ku warinaya toban kun iyo laba boqol iyo lixdan iyo shan imaamu axmedna fii musnadihi laba boqol lixdan iyo ayuu ku warinaya ibn xibbaanna fii saxiixi mujaladka saddexaad laba boqol iyo lix waxaa laga dareemayaa marka xaaladda nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo khalqiga midka ilaahay ugu yaqaana inuu ahaa wallaahi inii la akhshaakum lilah wa atqaakum lahu xadaana axmed ibn yunas qaala xadaana zuhayr ibnu mucaawiya abu khaysama xadaana mansuur ibn muctamir can اlxakm xakm ibn cutaybat alfaqih can cabdiraxmaan bni abi leyla can kacb ibni cujra qaala wuxuu yihi mucaqibaatun yani kuwo iscirbinaya waay waa kuwo isdaba yaallo isdaba socsocda laa yakhiibu ma khasaarayo qaa'iluhunna ruuxii yidhaahda macnaha waa kelimaad isdaba yaalla ruuxa carabkiisana uu ku celcelin karo subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar miata mara subxaana allaahi ilaahay baa xumaan iyo dhimanaansho iyo nusqaan oo dhan ilaahay baa ka nasahan walxamdu lilaahi mahad oo dhanna ilaahay baa iska le walaa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alle mooyaane wallahu akbar allaa weyn miata mara boqol jeer ruuxii yidhaahda rafacahu ibn abi unaysa yani ibn abi unaysa ayaa xadiiska rafciyey yani sayd ibn abi unaysa wa camar ibnu qaysin yani almulai imaamu muslim baa kitaabu lmasaajid ku warinaya xadiiska marfuuca kun afar boqol afartan iyo afar yani mucaqibaatun laa yakhiibuhunna yani markaa waa kuwo iscirbinayo aanu khasaarayn ruuxu yidhaahda qaa'iluhunna muslim wuxuu kaloo warinayaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh inuu yidhi axabu lkalaami ila allahi arbacun laa yaduruhuna yani laa yaduruka biayi shayin bada'ta bihin afar kalaamka ka mida yacnii xagga ilaahay baa loogu jecel yahay kii aad ku bilowdana kuma dhibayso subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar abu daawuud dayaalasi fii musnadii isaguna wuxuu ku warinaya arbacun min alkalaami wahuna min alqur'aan qur-aankay ka mid yihiin ayb waa kelimaadka alkalimaat albaaqiyaat asaalixaat baabu ducaa'i اlakhi bidahri اlgaybi wuxuu baab yahay ducada ruuxu walaalkii maqnaanshaha uu ugu ducaynayo inay mustajaabo tahay xadaanaa cabdulaahi ibnu yasiid qaala xadaanaa cabdiraxmaan ibnu ziyaad cabdiraxmaan ibnu ziyaad ibnu ancum alifriiqi waa daciif qaala lii cabdulaahi ibnu yasiid baa wuxuu igu yihi samictu cabdulaahi bni camar baan maqlay can nebiy sal alla aleh wasalam isagoo nebiga ka warinaya qaala wuxuu yidhi nebigu asracu ducaa'i ijaabatan duco waxaa ugu degdeg badan dhanka ajiibitaanka in la aqbalo ducaau qaa'ibin mid maqan ducada uu u duceeyo liqaa'ibin ruux kaloo ka maqan uu u duceeyo laakiin xadiiska sanadkiisa baa ku jiro cabdiraxmaan ibnu siyaad ibnu ancum alifriiqi baa ku jira mishkaat lmasaabiix laba kun laba boqol iyo afartan iyo toddoba sheikhu u daciifiyey xadaanaa bishir ibnu muxamed waa raawiyatu cabdillaahi bnu mubaarak xadaanaa cabdulaahi bnu mubaarak qaala ahbaranaa xaywat bnu shurayx qaala ahbaranaa shuraxbiil ibnu shariik almucaafiri shuraxbiil ibnu shariik almucaafiri abu maxamed almisri saalix xadiid iqa anahu samica abaa cabdiraxmaan alxubali buu maqlay anahu samica asanaabixiy sunaabixi waxaa la yidhahdaa magiciisa cabdiraxmaan ibnu cusayl abu cabdilaah anahu samica abaa bakr asidiiq radia allahu canhu abubakr sidiiq buu ka maqlay yaquul isagoo leh ina dacwata alakhi walaalka dacwadiisa iyo baryadiisa filaahi ilaahi subxaana watacaala dartii uu walaalkiisa kale ugu duceeyo tustajaabu waa la ajiibaa mustajaabaadkay ka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa muxamed ibnu salaam albikindi qaala xadaanaa yaxya bni abi cinaba qaala ahbaranaa cabdilmalik bni abi sulaymaan can abi zubayri moxamed ibni muslim bni tadrus can safwan bni cabdillaahi bni safwan wa kaana taxtahu hoostiisa waxaa ahayd adardaa binti abi darda ninkaasi wuxuu qabay dardaa binti abi dardaa gabadha la yidhaahdo oo abu dardaa uu dhalay buu qabay qaale wuxuu yidhi qadimtu waan soo galay calayhim dushooda ashaama shaam baan ka yimi fawajadtu waxaan helay umma dardaa ayaan helay filbeyti guriga aan ka helay ree abu dardaa oo sodogii gurigiisii markii uu yimi sodohdiioo umu dardaa ayuu ugu yimi walam ajid abaa dardaa abaa dardaa kamaan helin qaalad waxay tiri turiidu ma doonaysaa alxaja alcaama sanadka inaad soo xajido ma doonaysaa qultu waxaan idhi nacam haa qaalad waxay tidhi fadcu llaha lanaa bikhayrin ilaahay subxaana wa tacaala khayr nooga soo bari noo soo duceeyo alla noo soo bari subxaana wa tacaala waa dalab saxaabadii ay dalbayaan yacnii in loo soo duceeyo ayb faina nabiya sala allahu caleyh wasalam nebigu kaana waxaa yaquulu kii yidhaahdaa ina dacwata almari almuslimi ruuxa muslimkaa dacwadiisa iyo alla barigiisa oo ilaahay baryo mustajaabatun mid la ajiibayo weeye liakhiihi walaalkii uu ilaahay u baryo bidahri lgeybi maqnaanshahana ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu baryo cinda ra'sihi madaxiisa agtiisa waxaa ahaaday malakun muwakalun malag loo wakiishay baa ahaaday kulamaa dacaa liakhiihi mar kastoo walaalkii uu u duceeyo bikhayrin khayr uu ugu duceeyo qaala malagii wuxuu odhanayaa aamiin allaha kaa aqbalo walaka adigana waxaa kuu sugnaaday bimislin walaalkaa waxaad ilaahay u weydiisay wax la mid aad leedahay qaala wuxuu yidhi falaqiitu abaa dardaa baan la kulmay fii suuqi suuqa aan kula kulmay faqaala wuxuu yidhi misla daalika sidaasoo kale sanadka maxaajiyaysaa haa fadcu llaaha lanaa bikhayrin ilaahay noo soo bari khayr noo soo weydii alle ya'huru isagoo ka soo guurinaya warkaas can inabiyi sala allau aleyh wasalam nebiga isagoo ka soo guurinaya adiladan aynu soo marnay bukhaari uu baabaystay waxaa laga qaadanayaa ruuxa muslimka inuu qof kaleo walaalkiisa oo muslima odhan karo ii ducee imaamkaa la odhanayaa noo ducee sheikhu khayr iyo wanaag ku tuumay buu odhanayaa ilaahay ii soo bari oo iisoo ducee salafkii bay ka sugan tahay saxaabadii bay ka sugan tahay abubakar baa yani ay ka sugan tahay marka xoogaa in la yidhaahdo yacni dadku ay dhibsadaan marka dadka muslimiintaa qaarkood ay yidhaahdaan yani ha naloo duceeyo tobanka dambe oo kale ama ha naloo duceeyo ay yidhahdaan inay dhibsadaan masaladaasi xoogaa waa ka badbadin waahay adiladaasay masaladu leedahay yacni ruuxaan marka masaladu u baxsanayna yani culimada ay masaladu u baxsan tahay ha weydiiyo ha uga dambeeyo imaamu muslim baa kitaabu dikri ku warinaya raqamka siddeetan iyo sideed ibnu sunanihi saddex kun sideed boqol shan iyo sagaashan imaam axmed fii musnadihi mujaladka shanaad boqol iyo sagaashan iyo kow qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa muusa ibnu ismaaciil atabudaki wa shihaabun yani shihaab ibnu raja alkuufi qaala wuxuu yidhi xadaanaa xamaad ibnu salma can caطaaءi bni saa'ib can abiihi yacni saa'ib ibnu yasiid can cabdillaahi bni camr ibni caas qaala wuxuu yidhi qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi allaahuma kfir lii walimuxamadin waxdana ilaahayow anigiyo muxamed keliya noo dhaaf labadayada keliya noo dambi dhaaf faqaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yihi laqad xajabtahaa waxaad xijaabtay naxariistii iyo raxmaddii waxaad ka xijaabtay can naasin dad baad ka xijaabtay kasiirin fara badan kale waxay ahayd wuxuu yidhi allaahuma arxamnii wa muxamada walaa tarxam macanaa axada ilaahay aniga nebi moxamed keliya noo naxariiso khalqigaagana cid kale haw naxariisanin nebigu wuxuu ku yidhi laqad taxajarta waasican waxaad isku koobtay shay waasac raxmaddii ilaahaye waasac ahayd baad khalqigii ka ceshatay bini aadam waa iska noocaas bini aadam hadii wax lagugu dhiibo yacnii xaaladiisu waa noocaas intiisa badan laba tog oo dahaba ah haddii loo dhiibo la yidhaha ummadda u qaybi intana anaa u baahan baa odhanaya intanna habaryeertay baa u baahan intana eedaday baa u baahan asaga ma soo dhaafayso raxmaddii ilaahay subxaana wa tacaala ee waasac ahayd buu wuxuu leeyahay ilaahay aniga muxamed mooye cid kale ha siin imaam axmed baa fii musnadii ku warinaya mujaladka labaad boqol sagaashan iyo lix ibnu xibbaanna fii saxiixihi mujaladka saddexaad saddex boqol iyo lix saxiixu sunani abi daa'uud buu sheekhu ku saxiixiya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa jandal ibnu waaliq jandal ibnu waaliq yacni waa saduuqun lahu aqlaad khaladkiisa iyo gefkiisaa badan qaala wuxuu yihi xadaanaa yaxya ibnu yacla ibni khabaab can mujaahid ibni jabur can ibni cumar cabdillahi ibni cumar waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi samictu nabiya sal alla aleh wasalam suubanaha ayaan maqlay yastakfiru allaha ilaahay isagoo dembi dhaaf weydiisanaya fi lmajlisi yacnii hal fadhi majlis iyo fadhi dhexdii mi'ata maratin boqol jeer qaa'ilan xaalu leeyahay rabbi ikfir lii rabbiyow ii dembi dhaaf watub calaya allow iga toobad aqbal warxamnii allow ii naxariiso innaka adigu anta tawaabu raxiim alle naxariis badan oo toobad aqbal badan baa tahay ilaahayow ii naxariiso toobadaydana aqbal buu nebigu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh annagaa uga baahi badan qofkaaga yacnii muslimka ah ee maanta nool nebi maxamed oo dembigiisii hore iyo kiisii dambeba ilaahay u dhaafay in carabkaagu mar walba istikfaarta rabbi subxaana wa tacaala uu ka qoyanaado ilaahayna dembi dhaaf aad weydiisato nebi maxamed annagaa uga baahi badan adabulmufradka ayuu sheikhu uu ku daciifiyey ciladuna waa jandal ibnu waaliq ninka la yidhaahdo iyo ninka labaad oo markaa yaxya ibnu yacla oo nin daciifa ah. laakiin xadiisku lahu shawaahid shawaahiddii tirada badnayd aynu soo marnay buu leeyahay yacni oo markaa lagu taxsiinanayo qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabu maa kaana yadcuu bihi rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam wa asxaabuh wuxuu baabu yahay wixii nebi maxamed iyo asxaabtiisu ay ku ducaysan jireen xadaanaa cubayd ibnu yaciish cubayd ibnu yaciish almuxaamili alcadaar abu maxamed waasiqa qaala xadaanaa yunus yuunus ibnu bukayr waa nin siqaa can ibni isxaaq maxamed ibni isxaaq ibnu yasaar saaxibu lmaqaasi waa mudalis can naaficin mowla bni cumar can ibni cumara qaala wuxuu yidhi innii anigu la adcuu waan ducaystaa fii kulli shayin shay kastoo min amrii arrinkayga ka mid a xaalad kasta iyo marxalad kastoo aan ku jiro waxa aan qabanayo ama wax yar ha ahaado ama wax weyn ha ahaado ilaahay baan baryaa allaan waan ducaystaayo ilaahay baan baryaa xataa ilaahay aan ka weydiisto yacnii an yafsax allaahu ilaahay subxaana wa inuu ii ballaadhiyo ii waasiciyo fii mashyi daabatii daabadayda socodkeeda ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ii waasiciyo daabaddu ay si fiican u socoto aan ilaahay weydiisto xataa araa ilaa aan arko min daalika arrinkaas daabaddii xaggeeda maa yasurunii wax farax geliyo macnaha daabad socodkeed marka ilaahay subxaanah wa tacaala allow socodka u fududee uu saxaabigu ilaahay u weydiinayo wixii ka waaweynay aakhiro iyo la kulanka ilaahay ku xidhnaana mar walba ilaahay buu weydiisanaya subxaana wa tacaala xadiiska sanadkiisa dacfi baa ku jira yani dacfiga iyo cilada shiikhu ku daciifiyeyna cillo weyn ma qabee waa cancanatu ibnu isxaaq ibnu isxaaq oo mudalisa ayaa cancaneeyey marka shawaahid kalu leeyay xadaanaa abu nucaymin qaala xadaanaa camar ibnu cabdilaahi abu mucaawiya qaala xadaanaa muhaajir abu xasan can camr ibni maymuun alawdi can cumar ibni khadaab anahu kaana wuxuu ahaa cumar fii ma yadcuu waxyaabaha uu cumar ku ducaysanaya waxaa ka mid ahaa allaahuma tawafanii maca alabraar ilaahow i oofso baariyaasha la jirkooda walaa tukhlufnii ilaahaw hay baaqi yeelin fil ashraari kuwa sharka badan dhexdooda ilaahu haygu baaqi yeelin waa lixiqnii waxaad ii haleeshisaa bil akhyaari dadka wanaagsan ee saalixiintaee ilaahu i haleeshii ducadaasuu ku ducaysan jira nabiyullaahi yuusufba waa ku ducaystay rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiis faadira asamaawaati waalard yacnii anta waliyii fi dunya waalaakhira tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin marka ilaahayow kuwa baariyaasha ah yacnii haddii ilaahay kuu ron yahay la jirkooda i oofso oo daacada iyo cibaadada ii fududee kuwa sharka badan dhexdoodana haygu baaqi yeelin akhyaartana i haleeshii intaasuu ku ducaysanayey wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab aclam bilahi towfiiq